لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد waxaan ku jirnaa awaakhirtii baabu zakaa baabkii ugu dambeeyey qasmu sadaqaat zakada sida loo qaybinayo iyo sida loo bixinayo waxaan soo gaarnay halka uu yihi wayajibu sarfu الzakaati ilى hamaaniyata asnaafin likuli sinfin humunu zakaa dadka zakada mudan ee in la siiya leh ee iyaga ee cid kale aanay ku baxaynin ayuu halkan ku keenay raximah llahu tacaala wuxuu yii wayajibu waxaa waajiba sarfu zakaati zakadii in loo iloo lagu bixiyo ama la siiyo ilaa thamaaniyati asnaafin sideed qaybood ama sideed noocoo kala duwan baa mudan zakadii in la siiyo likulli sinfin qayb ama nooc kastoo ka mid a ah sideeddaasi sumunu zakaati zakada sideed meelood meel buu leeyahay zakadii sideeddaasaa loo qaybinayaa qolo walba hal qori baa kaga soo hagaagaya marka sideed qaybood ama sideed qori laga dhigo dabcan inay isleegyihiin qasab maaha saynu faahfaahinta ka ogaan doono sideedda uu sheegayo waynu mari doonaaye laakiin waa sideeddii suuratu tawba inama asadaqaatu lilfuqaraai wاlmasaakiini wاlcaamiliina calayha wاlmu'alafati quluubuhum wa fi الriqaabi wاlgaarimiina wa fii sabiili اllahi wabni sabiil sideeddaa wey dhammaantood fiqigooda shaaficiyadu waxa ay qabaan halkana daahirka lafdiga uu ku tilmaamay in sideedaba la wada gaadhsiiye inay waajib tahay haddii aan cudur iyo maanic iman oo xoolaha zakadeed bixinaysa intay dooniha u gaarteen qolo walba sideed meelood meel aada ugu talagasho waxay u daliishanayaan ilaahi subxaana wa tacaala zakadan markii uu bixinayey qaybinayay sideedda qoloba inay wadada yihiin buu sheegay oo laamu tamliikna waa ku wada milki siiyey wawdii cafafkee ishtiraagga iyo wadaagga faa'iideynaysayna waa isugu cadfay halkan waxaa ka soo baxday inay wada leeyihiin de xoolo la wada leeyahayna qof keliyana ma qaadan karo qof keliya qolo keliyana lama siin karo dadkii wada lahaa waa inay wax ka wada helaan halkaas iyagu cuskanayaa fuqahadeena shaaficiyadu raxmat ullaahi calayhim jamiica sideedii buu gudo galay oo midka koobaadna wuxuu yihi axaduhaa midkood alfuqaraau weeye ta labaadna almasaakiin weeye labadan eray faqiir iyo miskiin waa laba qof oo baahan laakiin baahidoodu kala daran tahay laba qof oo mudan in la siiyo laakiin sii kala mudan weeye waxay ka mid yihiin erayo dhowr oo sharcigeenu markii mid la isticmaalana labada macnoba ay soo galaan markii isku meel lagu isticmaalana wax ku kala duwanaada saa darteed be waxay yidhaahdaan ida اjtamaca اftaraqa waida اftaraqa اjtamaca hadday labadii anay isu yimaadaanna laba macnoay kala yeeshaan haddii ay kala maqan yihiin oo hal mid keliya joogana labadii macnaba way soo galaan waa sida lafdiga islaam iyo iimaan iyo mushrik iyo kaafir ereyga mushrika keliya haddii la yidhaahdo xalaalay wixii aan muslim ahayn oo dhan baa soo gala kaafir haddii la yidhaahdana waa soo galaan laakiin labada erey haddii la isku lamaaneeyo lam yakun اladiina kafaruu min ahli اlkitaabi wاlmushrikiina waxay leeyihiin lafdu kufrigu markaa ahlulkitaabku ku dhiciyo inta ilaahay iyo diimo rumaysan laakiin aan muslim ahayn wey axkaam kala duwan bay yeelanayaan lafdiga faqiir iyo miskiinna waa sidoo kale haddii faqiir keliya la isticmaalo inta baahan oo dhan baa loo jeedaa haddii maskiin keliya la isticmaalana inta baahan oo dhan baa loo jeedaa laakiin labadooda haddii laysu keeno midkood baa sii baahi badan weeye tusaale waxay ku bixiyaan qof wax u baahan midna intii badnayd buu haystaa midna intii badnayd baa ka maqan boqol shilin buu u baahnaa midii toddobaatan buu haystaa midna soddon buu haystaa <clears throat> mid boqol kiiba toddobaatan buu haystaa midna boqol kiiba toddobaatan baa ka maqan midna waa faqiir midna waa miskiin mid waxau u baahnaa waxbuu ka haystaa midna waxbaba kama haysto boqolkuu buhaanamiyo waxba kama haysto midna konton ama lixdan buu haystaa midna waa miskiin midna waa faqiir kadib bay culamadu waxay isku qabteen keebaa daran qolo waxay yidhahdeen faqiirkaa daran waana sida fuqahada shaaficiyada rag lamida ah ay qabaan walidaalika qadamuu isagay soo hormariyeen qolada waxay yidhahdeen maya miskiinkaa daran qolo waliba markay qowlkooda ka daran ka hadlayeen dalaa-il bay oo wax nusuus sharciga oo tilmaamaysa ama macnaa lugawi oo la laaxido tilmaamaya bay raadiyeen fuqahada faqiirkaa daran tiri dhowr arrimood bay deliishadeen waxay idhahdeen marka koowaad miskiinku qof shaqaysta waxna soo galo meelna wax uga socdo miskiin waa la yidhaahdaa ilaahay soo suuraةulkahfi kuma dhihin ama asafiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxr masaakiin baa lagu magacaabay markab iyo doonna waa leeyihi badda uga shaqayso wax ka soo galaan haddaba halka waxaad garatay deen miskiinku waa qof yaraha roon laakiin faqiirku dhinac kalaad ka fiirin oo laba xadiid baan isu keenaynaa bay yidhahdeen oo labadaba nabiga ka sugan sal ly slam mar wuxuu yihi allahuma axyinii miskiina ilaahu miskiin igu noole waamitnii miskiina anoo miskiin anay dil waxshurnii fii zumrati masaakiin qiyaamadana kuwaa ila keen kuwaa nabigu waa jeclaysta waa k ilaahay waa weydiistay dhinaca kalena wuxuu yihi allahuma inii acuudu bika min alfaqri faqrin ilaahay waa ka magangalay miskiinna waa weydiistay in faqrigu daran yaho miskiinku ron yahaan halkaa ka garan nabay yihahdeen halkaas iyo wixii kale markaay ururin kareen lugo ahaanna waxay yidhaahdeen miskiinku waa uu qof yar liita faqiirkuna min alfiqaari baa laga keenayo laf dhabartaa fiqaar la yidhaahdaa faqiir waa nin dhabarka ka jabay bay yidhahdeen qofku hadduu dhabarka ka jabo ma socon karaa maya ma isdhaqaajin kara eeka waa meel meel buu yaalla qolada miskiinka tiri laftoodu meel banaan ma fadhiyaan waxay yidhaahdeen nabiga alayh salaatu wasalaam qur-aanka kusoo degay waxaa kamid ahaa aw miskiinan daa matraba miskiinka laftiisa aa dhulka yaallo waad garatay bay yidhahdeen miskiin waxaa la yidhaahdaa waa nin dhulka yaalla laakiin faqiirku isagoo haysta baa faqiir lagu magacaabi karaa walidaalika bay saxaabadu muhaajiriintii fuqara la dhihi jiray innaga laakiin hadda waxaa naga khusayay fuqaradeennu maadaama faqiirkaa daran ay qabaan dee wejka ay u ictibaariyeen sidaa way culimada kutub bay ka qoreen alfaqiir walmiskin niman baa rasail dictora khatimsa magister behay koodee baa daran halkaa waxaad ka garan inta kitaab dhan laga ururinayo faqiir iyo miskiin kee daran masalada culayskay leedahay iyo dalaa-ilka iyo khilaafka ka jira intaa wa ku garan faqiirku waa qof mudan wlfaqiiru faqiir waxaa la yidhaahdaa man laa yaqdiru qofkaan awoodin calaa maa yaqacu wax dhacaya mawqican meel laxlad meel min kifaayatihi wixii kufillaashihiisa iyo baahidiisa baahidiisa waxaan wax fiican ka qaban karin baa la yidhaahdaa wa cajaza kana cajizayo waayey can kasbin shaqo yaliiqu bihi u cunanto uu ka shaqayn karo ama waynan jirinba ama wuunan shaqayn karin aw shagalahu lkasbu ama kasbigii iyo xororaadsigii waxay ka mashquulisay can ishtigaali inuu ku mashquulo bicilmin sharciyin cilmi sharci oo kii faraaidkaa loo jeedaa fain shagalahu hadduu mashquuliyo atacabudi cibaadaysi iyo suufinimo falaysa bifaqiirin maaha kaaxoo ah kama shila yihahden tacabud hadduu ka mashquuliyey waxaa kamida lamida tabliiq hadduu kaa mashquuliyena lamid wey halkan wuxuu yihi saddex xaalo uu qof faqiir mina waa qiimeyntiisii waa qof wixii u baahnaa wax wax ka qaban kara aan haysanin bimacnaa wuxuu u baahnaa badidii ma hayso hadduu wax ka haysto xataa waa wax baahidii aan waxba ka tari karinoo aan wax fiican ka kabaynin saa markuu yahay baahidi iyo faqiirnimadu xoolo inaadan haynin keliya maaha tan in xoog la tahay xamaaladna karto tuugsiga iyo lama ogola walidaalika nabiga zakada markay laba nin oo xoog xoog badan u yimaadeen bilaan zakada wax naga sii markaasuu fiiriyey kor buu ufiiriyey hoosna buu ufiiriyey markaasuu laba nin oo xoog loo murqa kuuskuusan bu arkay waan idin siin karaa buu yihi laakiin laa xada fiiha liganiyin walaa liqawiyin muktasibin riwaayadka qaarkood walaa lidii miratin sawiyin nin xoog loo shaqaysan kara tazakiya sadqa xaquma laha innaga de rag xoog badanoo oo murqa kuusal baa bahasha aada u qaatay mar xog waran kaga hadli doonaayo tuugsiganay shareicadu diidan tahay masaajidda la wada taagaya haddana ururada iyo jamciyadaha noqday hadda kooxa iyo urure iyo xeelado badan buu marayaa tugsigii inaga masaajidda masaajidana kooxa waxaa jira wada tugsado socdoo yimaada mid waa istaagaa midna miskiinka wax siiyu dhahaa maraduu la ordaa dadku dhex maraa midna war naga fadhiisa hadii la yihahdo miskiinka maxaa laga rabaa buu yidhaahdaa waana shirkad wada socoto kooxa iskulamida wey xeelado badan buu yeeshay oo geed kulayl iyo basal iyo wax kulul baa gacan teebka intee la soo geliyo baa markuu istaagayo gacanta intuu geliyo saa wejiga u masaxdaa markaasay durba elena ka daadataa iska oyisiiyaa marka la gelayo waryaa dhinacaan riddaa istaaganay riddaasan istaagi baa la yidhaahdaa hadhowna meel hebleyn u isugu keen adoo rag badan oo shaqeeyaa jira qaar meelo ka diiwaan gashan oo commission maalinkii wax soo waayaan qadada laga bixiyaa jira magaalada wixii uu soo helana meesha geeya marka noocyo badan baa jire tuugsigaasaa la diiday nin xoog badan oo shaqaysan kara shaqan heli kara inuu tuugsada lama ogola saa darteed faqiir ma aha nin xoog leh oo shaqaysan kara shaqana heli kara wa cajaza can kasbin yaliiqu bihi shaqo uu qaban karo oo uu awoodo ama garasho hadday u baahan tahay uu garanayo ama dee faraaidkii cibaadaadkii aan ka mashquulinaynin oo shaqo haddii loo diri inaadan jamaaco aanaynin halkaa taagno la yidhaha taa shaqa ma aha aw shagalahu kasbu ama haddii uu shaqadaa galo waxay ka mashquulin can ilishtigaali inuu ku mashquula bicilmin sharciyin cilmi sharci ah oo waxaa loo jeedaa faraaidkii ah. cilmta sharcigu waa laba qaybood qaybna waa farad oo cibaadaadkaagii saad u tasixin lahayd salaad iyo soon iyo kaaga asixi wey qaybna waa wixii intaa ka badanoo acyaanka acyaankaan ahayn in nafta risiq iyo kasab la raadiyana waa min alfuruudi iyada cilmi looga tegi maayo fain shagalahu tacabudu cibaadaysi oo cibaade ilaahay baan isaga guyi oo zaahid baan noqon hadday ka mashquuliso falaysa bifaqiirin maaha waayo kasabku waa waajib cibaadaan cibaadaysanna loogama tage isaga laftiisa baa cibaado ah oo kasabka ay risiqa aa haddaad xalaalna ka raadisa niyadana wanaajiso isaga laftiisaa cibaadaa bal waxaa weeye cibaado mutacadiya weeye oo markaad kasbato waxna waad cuni waxna waad sadaqaysan dan iyo islaamna waxbaad ugu tali tan laakiin cibaadadaad u taagan tahay manfacadeedana waa kugu keli madaradaad iyo culayskaagiina ummaddaad u saaran tahay saas darteed waan tuugsan oo ziyaaraan guran oo anigu wadaad baanahay horta meesha ha ka baxdo waxaa lamida ah ninka yidhaahda anu waan iska wareegiyo waajibaadkii qaban maayo waan tabliiqayn dacwada inaad gaarsiisa dadka way fiican tahay laakiin shaqadii iyo faraaidul acyaankii adigi iyo ahalka nafaqadii inaad dayacdana waa furuudul acyaana dayacday dacwada aditaankeedana waa furuudul kifaayaat fardu kifaayana dartii loogama taga fardu cayn walow kaana lahu hadduu leeyahay maalun xoolo aa'ibun laakiin ka maqan bimasaafati lqasri safar salaad lagu gaabiyo ka jira uctiya waa la siinayaa qofkani hadday xoolo waa leeyahay laakiin xoolihiisii ma yaallaan meesha maanta waa faramaraya biilkaa ka go-an ninku magaaluu ka yimid safar dee waddadii dhib ka dhacay waktigiina waa ku dhammaaday biilkiina waa ka dhammaaday waddadiina lama mari kara waa dhacda ama isagoo magaalada yimid baa waxoogay juug baa jeeb siibay gaf waa faramaran yahay xolo waa leeyahay laakin muxuu ku gaadhaa wuxuu ku gaadhay iyo waa in la siiyo zakada waxbaa laga siin waa faqiir xilligaas wain kaana hadduu yahay mustakniyan qof ku kaaftooma binafaqati man qof nafaqadii talzamhu ay ku waajibtay nafaqatu nafaqadiisao min zawjin wa qariibin ninkii gabadha qabay iyo xigta ah falaa la siin maayo qofka haddii ay nafaqadiisu cid kala waajib ku tahay ciddiina awoodo waxa la siiyana uu ku filan yahay sadaqada wax laga siin maayo zakada ka sida haweeney ninkeedii biirayo anuu faqiir baana wax ma haysto waxaa laga dhagaysan maayo cid baa oo ku biisho waajibkaa oo dhan la saaray wiilkii yaraa waa kale aabbihii baa biilo waalidkii ama waalidkii weynaa ilmihiisii baa biilaya faqiirnimo loo siin maayo laakiin haddii qofkan la biilo cidda biishana aan biilka waajib ku ahayn ee qaraabo kori iyo qof ixsaan iska samaynayo iyo xerowgii reerka ku jillaayee la noolaa iyo waa faqiiro waa la siin walidaalika lafdiga man talzamuhu qofkay ku waajibtay nafaqatu haddaad ku kaaftoonto lagu siin maayo laakiin waa lagu nafaqeeyaa waa lagu biilaa waa ku kaaftoontaa laakiin tatawuca weeye waa la siinaya qofkaa faqiir weeye way qofkaa waajib kumaho markuu doonuu ka goyn karaa sifadii faqriga marka asalka ay ka saari maayo marka lagu leeyahay la siin maayo faqiirnimo loo siin maayo sababaha kale waa ku mudan karaa qofku isagoo faqiir ahayn sabab kale waa ku mudan karaayo fii sabiil illaahi waalcaamiliina caleyhi hadduu noqdo sababkaa kalaa lagu siinayaa wahaani sinfiga labaad almasaakiin wey wlmiskiinu miskiin man wajada qof holay weeye maa yaqacu wax dhacaya mawqican meel la taaban karo min kifaayatihi wixii ku filaahi u baahnaa walaa yakfiihi laakiin aan kaafiya inaan ku filayn wax fiican buu baxo ka haystaa wuxuu u baahnaa laakiin haddana weli kuma filla inta badan buu haystaa ama nus buu haystaa wax fiican buu ka haystaa maanta wuxuu u baahnaa ee baahidiisa dabooli lahaa dhamaystir buu u baahan yahay qofkaana waxbaa la siinayaa mila an yuriida waa inuu doonaya hamsatan shan buu rabaa fayajidu wuxuu helayaa alaaatan aw arbacatan inta badan waa haystaa w saddex ama afar buu haystaa shan buu u baahnaa saddex buu haystaa ama afar buu haystaa manaa boqolkiiba inta badan buu haystaa faqiirkana boqolkiiba inta badan baa ka maqnayd wayati fiihi waxaa imanaya axkaamtii maa qiila fi faqiiri faqiirkii wixii aynu soo niri oo ka caajiz can kasbin yaliiqu bihi noqdo ama cilmi yuxtaaju ilayhi uu ka mashquuliyo ee cibaado aynan ahayn ama maalkiisii uu ka maqan yahay waxa uu haystana baahidiisii inta badan mooye uusan wada daboolaynin inuusan ahayn mustaniyan binafaqati gayrihi minman talzamhu nafaqatu intii aan faqiirka soo sheegnay baad miskiinkana ku dabaqaysa axkaamteeda wayucta alfaqiiru walmiskiinu waxaa la siinayaa maa yuziilu xaajatahumaa baahidooda wax zuuliyo daboola baa la siinayaa hadday xooluhu badan yihiin xoolo badan haddii la hayo zakadana maal badan ka soo xarooday miskiinka iyo faqiirka wax baahidooda daboolaa la siinaya min cuddatin alaab yaktasibu biha uu ku shaqaystaa la siinayaa ninkii waa inuu shaqo tagaa shaqada uu qaban kara wuxuu ku shaqo tegi lahaa baa la siinaya oo baahidiisa daboola orad baa laleeyahay shaqa tag maanta kadib adoo tuugsanayoo faramarayaan lagu arkin orad xamaalo nin kani waa darawal shaqo kale ma yaqaan gaari baa la siinaya orad tagsiina baa laleeyahay soco nin kani wuxuu yaqaanaa wuxuu yaqaanaa alxanka iyo wax lamida wuxuu wax ku alxami lahaa yaa la isugu aadinayaa shaqaysaa laleeyahay inuu meel fadhiistoo la biilo lama rabo aw maalin ama xoolo yatajiru bihi uu ku ganacsado calaa xasabi maa yaliiqu bihi waxaa isaga u cunamee uu ka ganacsan karo haddii ninkani waxoogay bagaash cayriska yaqaano waxoogay baa laysugu aadinayaa orad cayrsa laleeya qaraf leh bagaash kaaga cayso orad shaqayso dadkii shaqadaa la baraya waxbaa laysugu aadinayaa suuqaa loo diraya meesha iska fadhi halagu biiro meesha kuhogajirtaba iyada fayatafaawatu way kala tagsanaanayaan ganacsiga qadarka la siinayaay isku mid maaha bayna jawharihi ninka dahablaha ka shaqayntiisa yaqaana jawaahirta waxaa la yidhahdaa waxyaabahan dahabka iyo jawaahirta lamidka iyo qalinka iyo waxaasuu shaqadeeda yaqaanaa ninka shaqadaa waxaa lagu bilaabi karaa hadday xoolo badan jiraan wax shaqadaa uu ku bilaabi karo ku isku ceyrsan karo baa la siinayaa walbazaazi ninka dharlaha ahaa isagoo dharka sida looga ganacsan yaqaan isagana dharkiibaa wuxuu si fiican ugu yar dhaqaaqa la siinayaa walbaqaari ninkan qudradla wey qudradu ka shaqeyn yaqaana isaga wuxuu yaqaanaa ganacsiga qudradaa laga shaqeeye baalka bataaska iyo fayaajiga iyo yaanyada iyo waxaas mooska iyo waxyaabahaas yaqaanaa marka markuu kuleeyahay yaliiqu bihi baa la sharxayaayo nin waxaa u cudnamoos yaqaanaa qof haddii lacag loo dhiibo ganacsi gal la yidhahdo uusan aqoonin dee wixii u baaba waxaa ninkii lagu aadinayaa wuxuu wax ka hagaajin karo ama dad la garan qabta uu haysto wixii maxaa uu ku dhaqaajin karana waa la siinayaa marka iyo wakayrihim dad kalea ninba meeshiisaa loo eegayaa ninkii daraawalnimo keliya yaqiina iyo tagsiilayn baakaa tagsiilayntaa lagu caawinaya ilaa aakhirihi ninba wuxuu garanaya fain lam yaxtarif hadduusan xirfadba lahayn wax laga shaqaysaba ma yaqaana ninkan ucطiya waxaa la siin haddii xooga badan meesha yaallaan weeye kifaayat cumri اaalibi cumri haalibka wax ku filan limilihi isaga kaleeto isaga oo kaleeto wixii cimrigiisa inta haaliban ka dhiman ku filan baa la siin waa la kala batan marka ninkii lixdan jiray cumri haalibka maa bayna sitiin ila sabcin weeye toban ko sano wax biilkiisa inta loo qoondeeyo oo lagu dhufto baa la siin waxaa laleeyahay maalinkaas intaa ka badan ma cuni isku filaysi ninkii afartan jiray kii lixdankaa toban hadii la siiy afartankii soddon lix haddii toddobaatan la wada gaadsiinayo way kala badsanayaan xisaabta qaabkaa in loo xisaabo waa waxaadda galbeedkan caydha iyo la aado waxaa la xisaabaa reerka biilka bishii intee ku filaanaysa intaasoo reer aabiyo iyo caruur intaa kira guriga intaa koronta intaasoo biyaah intaasoo baaburfuura intaasoo cunto adeega intaa iyo intaas waa la siiya intii baa la siiyaa marka in yar baa loogu daraa intaa yar weeye inta reeruhu ay soo diraan laakiin looguma darin inay usoo hadheen wixii loogu talagalay bayan iyagu samaynayni intooda badan waxaa loogu talagalay qofku wuxuu xaq uleeyahay ehe weekendiga inuu meelaha baararka a ah tago khamrigiisii iyo waxoogay yar tumashadiisii waxoogay waa loogu soo daraa marka de kuwii wadanku way sameeyaan laakiin kuwii aan baar iyo khamri iyo tumasho aadaynin intiiba biilku uga soo harta reeraha loo soo tuurtuuraa marka intaasaa laga yara faa'iidaa markaasaa rag iyo haweenka waxay isku qabsadaan reerka iyagaa loo diri iyo loo diri maayo kayagaa loo diri buuq iyo qayliya maalin kasta dalaaqa iyo furitaan iyo safray baab la yihahdaa gasha dhasha marka waqiila kifaayata sanatin faqad hal sana wax ku filan keliya ayaa la siinayaa maxaa yeelay sanad kastaba zakada soo gooda buu xaq u yeelanayaa tan ka badan haddii la siiyo dad kale xaqood buu ku xadgudbayaan waa meelay xoolo badan yaallaan way haddaynan oolin wa haadaa intaas dhani mafruudun waxaa la qadarayaa maca kasrati zakaati zakada hadday badan tahay zako xoolo badan oo taala baa laga soo qaadaya oo wa kaana almufariqu qofka qaybinayana uu yahay ima alimaamu ninkii imaamka ahaa ee loo dhiibay madaxda ahaa aw rabbulmaali maalka ninkii iska lahaa wa kaana almaalu kaiiran xooluhuna ay badan yihiin xoolo badan oo fara badan oo ninkii dawladii ay qaybinayso ama qofkii xoolaha lahaa uu qaybinayo baa laga soo qaadaya wailaa falikulli sinfin haddaynan badnayn xooluhu falikulli sinfin qolo kastaba asugulu bay leeyihiin kayfa kaana sida ay noqotaba sideed ibtilaab intii laga dhigo unbaa sideedii sinfin aayaddu sheegtay de ninka intay dooni ha u noqotee baa sumun lagu aadinayaa sumunka ayaa la siinayaa shaaficiyada waa utegi doonaa ugu yaraan qolo walba saddex qof baa laga soo qaadi saddexdaa qofna waa loo qaybin ahaaliu qolada saddexaad alcaamiluuna kuwa ka shaqeeya wey zakada dadka soo ururiya hadday jiraan wahum ladiina waa kuwa yabcauhum imaamu imaamku uu dirayo kamaa taqadama say hore usoo sheegnay imaamku uu diray zakada inay soo aruuriyaan fa minhum asaaci wاlkaatibu wاlxaashiru afartaa magac bay kala leeyihiin ka koobmaan afar qaybood bay ka koobmaan afartaa qaybood mid waliba magac buu leeyahay oo shaqo gaaru qabtaa zakada lasoo ururiyo shaqo yar maaha tiim iyo koox bay u baahan tahay kooxda mid muxuu qabanayaa dadkii arbaabulmaal iyo xooluhu soo ururinayaa meel buu isugu keenayaa inta laga dhamaanayo shaqadiisu waa isukeenka midna waa xisaabinayaa uu tirinayaa xoolaha midna wuxuu qorayaa qolo walba waxaa lagu leeyahay ay xaquu samaynayaa midna waa guddoomayaa mid xooluhu baqaahayo u yahay oo asaaci wey waa ninka dadka xoolaha marka laga qaadahaynayo wey ee xoolaha la qaaday zakada meeshay daaqi lahaayeen meeshii la dhigi lahaa sidii maamulka loogu soo simi lahaa ninka shaqadaa iska leh hanti dhowrka ah isaga asaaci baa la yidhaahdaa alkaatibu dadkan xoolaha lagu leeyahay iyo waxa ay bixiyeen ninka qoraya wey ninkaa xoolaha haya nin baa qoraal isaga samaynaya kan waa ilaalinaya wixii loo dhiibayna nin baa u diiwaan gelinaya si loogula xisaabtamo hadhow waxaad hayso iyo wixii laguu dhiibay waxa maqan xaggee aaday haddii wax maqnaado inuu sababta sheegay neefkii dhintay kii baadiyoobay kii dhuluwaa cunay waxa uu soo kala caddeeyaa laga doonaya ninka xaashirka uu kuleeyahayna waa ninka dadka soo ururinaya ama dadkii xoolaha lahaa buu soo ururin ama xoolihii laftoodii buu soo ururinayaa qaasimkuna waa ninka xoolo walba intuu dhex istaaga kuwan intaasaa lagu leeyahay ka qaad kuwan intaasaa lagu leeyahay ka qaad saa darteed bilowga waxaa bilaabaya ninka soo ururinaya waa xaashirka ninka labaad ee ku-xiga waa qaasimkao xoolihii ku dhexgeliyo uu tirino mid walba inta lagu leeday laga qaadayuu qorayaa boonadii risiidka u jarayaa isagu qayb kale usii sii gudbayaa ninka kaatibkaa ah imanaya xoolihii baa la qaadayaayo waxaa loo dhiibayaa ninkii ahaa saaciga kana waa ee waa qoraya waa diiwaan gelinayaa hadba sidaa iyo sidii la mid ah intan alfaadan oo dhani iyo qaabka in loo qaabeeyahay waxan mansuusa maaha waa xasab alxaajati hadba baahidu hadday yar tahay xoolaha la ururinayaba yar yihiinna dad yar baa ku filan oo shaqooyinkii laysugu geyn karaa hadday wixii badatana dadkii in la badiyay noqonaysaa oo shaqadii la qaybiyo calaa kulli xaal hanti dhowr fiicanna in la sameeyo cid diiwaangelisaoo dabagashana la sameeyo dadka xoolaha xukumaya gaar ahaan ninka ah qaasimka waa inuu faqih fii axkaami zakaatiha ninka xukunka soo saaraya waa isaga xoolahan waa inta intaasaa lagu leeyahay oo noocaas iyo noocaasa ka qaada ninka sidaa leh waa in faqih fii axkaami zakaat waa inuu yahay inta badanna waxay dhihi jireen fuqahadeenu isagaa kooxda madaxka ah ninka hogaanka ah waa isaga kaintaa ka qaad ka intaan laga qaad ka intaa ka daa kaaga noocyada ha laga qaado ka intaasaa lagu leeyahay ninka laga doonaya isaga wey fayajcalu lilcaamili kii ka shaqaynayay asumunu sideed meelood meel baa la siinayaa laakiin ninkan waa lala soo heshiiyey fain kaana amanu hadduu yahay lacagtu sumunu sumunka hadduu yahay sideed meelood meesha qorigani aara mid ka badan min ujratihi intii isaga mushtahayadiisa lagula soo heshiiyey radda alfaadila wuxuu ku celinayaa ama rudda alfaadil laba la dhihi karaa waxaa lagu celinayaa inta dheeraadkaa cala albaaqiina dadka kale isaga intiisa inta laga siiyo baa xoolaha inta kale lagu soo celinaya wain kaana hadduu yahay umunku aqala mid kami ka yar ninkan wuxuu lahaaba umun waa ka batay kamalahu min azakaati zakada kalau ka dhamaystiraya aduu ninka caamilka ah lagu bilaabi sababtoo isagu shaqo uu qabtay buu wax ku qaadanayaa marka wixiisa la siiyo waa inta kale toddoba loo qaybin sinfi ee kale loo qaybin haadaa idaa faraqa alimaamu waa imaamku hadduu qaybinayo imaamkaa u baahan qof inuu diro fain faraqa almaaliku ninka xoolaha lahaa baaba qaybinaya qasama calaa sabcatin toddobuu u qaybin wasaqata alcaamilu ninkii shaqaalaha loo dirayena waa dhinac meeshuu ka bixi adigii lahaaba baad qaybinayso shaqaalaha loo diray meesha ma taal qolada ka reeb marka toddobada soo hartay baad u qaybinaysaa araabicu qolada afraad almualafatu quluubuhum wey kuwa islaamka lagu soo dumayo wey fain kaanuu kufaaran hadday yihiin lam yuctaw la siin maayo gaal diintaa loo soo jiidayaa sakada saami looga siin maayo wain kaanuu muslimiina hadday yihiinna uctuu waa la siinayaa mualafatu lquluubku shardigay fuqahada shaaficiyadu ku xireen waa inay muslimiin yihiin zakadana waxay yidhaahdeen saamiga haniimadee mualafatu lquluubka gaala waa la siin karaa bay yihahdeen wa amaa saamiga zakada muslimiin keliyaa la siinaya waxayna daliishadeen asar cumar laga wariyo oo sanadkiisu uu daciif yahay oo uu leeyahay annaga ak cala lislaami shayan qofkana soo islaamo waxba ku bixin mayno qofkii doona ha rumeeyo qofkii doonaba ha gaaloobo dacfi baa ku jira asarka sanadkiisa daahirka qur-aanku wlmualafati quluubuhum gaal iyo muslim ma kala qaadin muslimiintuna kuma ijmaacin oo fuqahadu iskuma raacsana inaan gaal la siinin wax daliiloo saxiixoo khasisaya oo muslim keliya ku khasisaya oo daliil ana fuqahadeenna maanaan u arag kutubtooda intaan gadgadinayey ama culimmadii masaladanba kutubta gaalkaa ka qortay ee aaraada culummadii iyo dalaayilkooda uruurisay sida doctor cumar sulaymaan alashkar baxigiisa uu ka qoray almualafatu quluubuhum wax daliiloo la taaban karoo qiimo badan oo taksiisiyo cumuumkana maanan arag laakiin shaaficiyadu muslim ha noqdaane muslimka lasoo dumayaay muxuu yahay wlmualafatu afar qaybood weeye afar noocoo dad kamida ah. qowmun weeye kow ashraafun madax ah ugaasi iyo suldaano iyo dad beeruhu hiigsadaan oo odayaal awey ah yurjaa la rajaynayo xusnu islaamihim islaamnimadoodu inay wanaagsanaato waa islaam laakiin inay sii fiicnaadaan baa la rabaayo heerkii la rabay ma gaarsiisna waxay marayaan sidii ninkii odayga ahaa ay yii oday soomaaliyada baa si un masaajid iyo casharo ugu taxnaa unbashow dhowr iyo siddeetan iyo sagaashamiyadii horaanta waxyar un baa la arkay wixii bahashii maagay xiisaha qabyaalada lahayd isagoo dhex hordhaya niman u yimi washe maaa maxaa kugu dhacay markaasuu nimayo idinku wada waayeen ma wada islaameen waaye ma wada islaameen wuxuu le waxun baa jiidano qaarka waxay ku fasireen marka nabigu markuu xadiidkii tirmidi daciif dacfiga ku jiray uu lahaa uktuluu shuyuuka almushrikiina wastabquu sharahum ama sharafahum waayeelka laaya yar daaya waayeelku wuxuu ku waayeelay in laga gooyo ma sahlanay dahay marka nin waayeelo soo islaamay mid baa la garanayaa ninkii oday iyo madax iyo maamul ahaan jiray markuu islaamka soo galee dadkaaga dhinac ka raac la yidhaahdo nooc yar cagajiidaa ku jiraya nin madax ahaan jiray oo shacab noqon la yidhi nafta bini aadamka iyo mas-uuliyadda iyo madaxtinimada jacaylkeeda waxaa laga baqaa si uun u yar cagajiido cagajiidkiibaa loo madaxweyneynayaayo nin oday aho laga warqabo odaytinimadiisa iyo makaanadiisa aan la inkirsanayno la soo dhaweynayo baa laga dhigayaa sideedabana umamka haddaad rabto quruurtooda inaad dunto akhyaartooda iyo odayaashooda inaad soo dhawayso wey walidaalika nabigu maka markii la furanaya muxuu sameeyey man dakala daara abi sufyaana fahuwa aamin a ninka dhanaa maka madaxda u ahaa inta dagaalka ku jiray nabigaa laga teliyo waxaa la yihi ninkani dadka waa dagaal gelin karaa laakiin waa nin magac iyo madaxtinimo jecel haddaad madaxa u yar guurto buu kala binayaa waxa dhan waa kala fakinayaa waxaa la yidhi marka dadkii kan o dhan lama sheegin man dakala daara abi sufyaana fahuwa aaminu in badan ba waxay arkay niman odaygooda la ixtiraamay oo qadarin loo hayo way iska soo raacay walidalika nabigeena weligii alay salaam kaaba qabiil oo hal nin baa jiray hal nin weligii kaaba qabiil intii umamkii soo islaamayay qabaailkii soo gelayay odayaashoodun buu u daynayey tawjiih iyo waxa la raacayunbuu siinayey ninkaasi nin reer ansaareed kamida buu ahaa nabigu alay slam wuxuu yihi reerkii qoyskiiba ku warya odayii suldaanidiina waxay dhaha judd bni qaysin laakinanaa nubakiru ninkaasaa nooa laakin waa bakayla koobshaa laga cabibadha agtiisa koobshaa laga wada dhabiyo markaasu wuxuu yihi kaasi ma noqon karo odaye sayidukum waxaa weeye camru bnu jamuux wey ninkaasoo deeqti ah halkaa waxaa laga gartay ninkii reer oday u noqonayo inuu gacan furan yahay in oday lagugu soo hirto koob shahna lagaa kabanin sidara weedi oo gurigaaga lagu gaajoodo lagu oomo walidaalika innaga soomaalida waan lahaan jirro ninkii suldaan marka loo caleema saaro xoolo badanna waa la ururin jiray meelaha qaarkood si nin lagu soo hirin karo wax bixin kara u noqdo calaa kulli xaal dad ashraafa ah oo soo islaamay oo xooga yar cagajiid ku jiro baa la xoogeynayaayoo la dhiiri gelinayaayoo lasoo dhaweynayaayoo lagu madax duunaya o ama iyaga ma aha waxa la raadinayo aw islaamu nudaraa'ihim ama kuwo lamida ah inay soo islaamaan la rabaa ama iyagu waa rag fiicane ragkaanba qabiilo kale oo weli soo islaamin baa jira oo hadday arkaan raggan oo la dhaqaalaynayo madaxa loo guurayo iyagana inay soo galaan rajo laga qabaa ilaan dadku way isku daydaane nabigu nin baa xoolo badan intuusiya alayh salaatu salaam buu tolkii ku noqday markuu reerkii ku soo baxay ari laba buulood ah uu buuxinayaa la siiyey nin odayana u ahaa markuu soo baxay buu wuxuu yihi yaa qawm aslimu dala la islaamu yihi faina muxamadan yucطii caطaaa man laa yaksha alfaqr wuxuu wax u bixinayaa nimaan weligee faqri ka baqaynin wallahi xooluhu marka waa cajiib safaan ibni umayana waa kiil ahaa nabigu fatx makata kadib waxbuu isiin jiray dadkii geela badan xoolaha badan la siiyey buu ku jiray ilaa boqol geela la siiyey dad ilaahay intuu abuuray isagaan dadka ugu necbaabu nabigu waa ka warhaya marka su kolba waxuu dad isaga ugu jeclaaday muse galasu dhex jiray nabigana waa necab yahay nabigu waa ka warqabaa waxbaa la siiyaa kolba jubilat nufuusi calaa xubi man axsana ilayha nafta waxaa lagu beeray wixii qofkii ixsaan u sameeya way jeclaataa way jeclaataa qofkii ku siiya wax ku siiya hadda gaalada aad arkayso ninkay biil siiyaan ay wax ka bixiyaan ay wax ka bixiyaan marka dambe iska yar jeclaamo qofkii ixsaan ku sameeya alabd alinsaan cabdlsaani waa ka la yihahda marka nimankaa iyaga maaha ujeedadii rag kalaa lagu dabayaa l wallahi hebel hebel waa la siiyey soo maarti magacaaji meesha ka gaad qolo saddexaad baa jirtay ow yajbuuna azakaata ama zakaday ka soo uruurinayaan min maaniciiha kuwa diiday biqurbihim iyaga u dhow ama waa niman adag oo oo birtoodu ay ishoodu aynan leexanin dad aan zakadii bixinaynin bay ka soo uruurinayaan waryaha alla bixiya hadday yidhahdaan aagga ay joogaan guulkoodaa zakada lagu bixinaya kasoo qaadi karaan indhaha gududiyaan kuwaana waxbaa lagu siinayaa indha guduhiisiyo guulguulkoodaa lagu siinaya shaqaalihii maaha aw yuqaatiluuna canaa ama waxay nagala dagaalamayaan caduwan yuxtaaju loo baahan yahay cadow loo baahan yahay fii dafcihi reebitaankiisa ilaa ma'uunatin haqiiratin kharash culus baan u baahanna xagga meesha xuduudda cadow way jiraan haddaan wax siinsiinana rag waa dagaalamayaan haddaan la xasuusanin oo wax lagu tuurtuurinna dibaalka way ugu soo daydayaan maalafatu lquluub weeye waxbaan ku tuuraynaa niman rag aad meeshaa si fiican u xiro hooya baan dhahayna afartaas sinfi oo muslimiina baa mualafat qulub loo siinayaa bay dhaheen shafciyadu alkhamisu qolada shanaad alriqaab kuwa qoortooda la xoreynayo wey wahum lmukatabuuna kuwa kitaabada la siiyo addoon la lahaa oo waxaa haddaad keento xor baa tahay layihi baa xoolihii laga caawinaya fa yucطawna maa yuaduunahu waxay bixiyaan iskaga gudaan baa la siinayaa in lam yakun macahum haddaynan haysanin maa yu-aduuna waxay guta ku gutaan mukaatabiintana xoolaha in wax laga siiyo dad baa hadna yihiin aayadana riqaab bay ku magacooday aayadii suuratu nuurna fakatibuuhum in calimtum fiihim khayra waatuuhum min maali laahi aladii aataakumna inay dad baahana wax la siiyihiin waa lagu sheegay asaabisu alhaalimuuna dad dayn qaba wey qof dayn qaba wuxuu isaga bixiyan aan haysan biilkiisa waa helaa nolol maalmeedkiisa waa la lagdamaaya waa la ordaa laakiin daynta wuxuu isaga bixiya ma haysto waa lagaga fidaya isagana fain anima haddii uu daynta galay liislaaxin dad heshiisiin dantiisa khaaskaa uma gelin dan guud buu u qaanuubay bian istadaana daynan dayn buu qaatay litaskiini fitnati damin aw maalin fitna dhiig iyo maal ka taagnayd inuu damiyo dhiiggii laysku haystay waa markuu fitna ka yaabay buu magtii isagu soo qaatay ama xoolihii laysku haystay buu hi anaa qaatay oo bixinaya dufica ilayhi waa la siinayaa maca alghinaa isagoo taajiroo xoola haysta waa tan laga bixinaya waa xadiidkii qabiisa wain istadaana hadduu deynta u qaatay linafaqatihi isaga baahidiisi inuu isku biilo wa nafaqati ciyaalihi ilmihiisa biilkooda iyo baahidooda dufica ilayhi waa la siin maca alfaqri hadduu faqiir yahay duuna alghinaa laakiin usan qani hadduu yahay la siin maayo dayn baad ilmahaagay reer kusoo qaadatay xoolana way kaa buuxaana waa iska bixin kartaa kuwan ma lagaa siinayaa zakada maya faqiir ma tiidi waad iska kartaa iska laakiin waad soo daymatay biilkana waad la lagdantaa laakiin daynta waxaad ku bixisa ma haysid waa lagaaga bixinaya wain istadaana hadduu dayn soo qaatay wa sarafahu ku bixiya fii macsiyatin dembi dagaalkii reer hebel aan la dagaalamaynay buu dayn usoo qaatay iyo qaaraankii qabiilka daynkii qaaraankii lagu qori jiray baa lagu leeyahay reer hebel baana lagu hubeeyo reer hebel baa madax laga garaacay innaga way dhacdaa dayn buu soo qaatay oo qamaar buu ku galay ama dayn buu soo qaatay oo uu ku qayilay ama waxoogay u xaraaraysnaaye sigaar buu ku cabay waynista daana hadduu dayn qaato wa sarafahu uu ku bixiye fii macsiyati dembi buu ku bixiyey wataaba waana tawbad keenay dufica ilayhi sakadaa waa la siinayaa fi lasaxi sida raajixa mar hadduu tawbad keenay daynta ninka waa laga bixinayaa si tawbadiisu ay usii xoogeysato culayskana looga fudeey laakiin weli wuu sii wadaa baashi maya ninka dayn buu soo qaatay tan haddii laga bixiyana tu kalunbuu qaadkalo barduuf kalu soo qaadan haddana walaa tii waa kusiiye hadda mid kale aysii buu leeyahay lakin waa baabu tasiiri macaasi bay geli sooma macsiyadii oo loo fududeeyey adna daynta macsiya ku qaada annagana macsiyadii baanu kaa bixinaynaa waa baashi dhiirigelin bay noqon waxyaabaha rukaska sharciga ee deymaha haguusan tan kamid tahayna macsiya in loo kaalmaysto lama ogolo asaabicu toddobaad fii sabiili illaahi jidka ilaahay wey wahum lguzaatu waa dadka duulaanka ku jira aladiina kuwaasoo laa xaqa lahum aan kulahayn fi diiwaani diiwaanka aan mushaar qaadanin wey fayucطawna maca alhinaa iyagoo xoola baa la siinayaa maa yakfiihim ligaswihim duulaankooda waxa deeqaya oo min silaaxin hub ah iyo wa farasin gaadiida wa kiswatin aradbaxa iyo wa nafaqatin cuntiya biid ah waa la siinayaa waayo shaqo guud iyo dan guud buu qabanayaaye tutiisoo gaara maaha halkan laba mas'alo masalada koowaad guzaada la sheegayo ee jihaadaya shardiguu ku xihay laa xaqa lahum fi diiwaani dadka jihaadka galaayo waa laba qaybood imaa ragga la yidhahda mutaawicada waa nin isagu isbiilaya oo isagu gaadiidkiisa wata oo isagu qorigiisa wata oo markii dagaal la gala aadaya marka dagaalna xamaal tegaya wey ninkaa mutaawica la yidhahdayo waa kuwa xoolahan la siinaya wey nina qolada ahlu diiwaan baa la yidhaahdaa qolyaha mushaarka qaatee la biilo wey kuwa iyagu qorigoodana waa la bixiyey labiskooda iyo tuutahana ah waa loo gada iyo kabaha rasaastay ridayaanna waa loo geliyey gaadiidkay ku socdaan ay ku dagaalamayaanna waa la siiyey haddana xoolo kala lagu sii dari maya wixii lagu siin lahaa dagaal waxaana lagu bixin halkanaa la geyn kitaabuljihad baan ugu tegi doonaaye dadka diiwaanka mushaarka qaata mas'alo kalena way soo gashay man qatala qatiila falahu salabu ninkii nin dila wuxuu ka furtay isagaa iska leh ma dadkan iyagu iskarashgareeyeyba mise kuwan mushaarka la siinaya way ku jiraan in mushaarkiina la siiyo dagaalka wixii laga soo helayna iska qaataan ma isqabanaysaan masalada khilaaf iyo muran badan ka dhacay weeye intay diiwaanka yeesheen cuhuudii dambe xilligii nabiga alayh salaam in la biiri jiray ma jirin nin walba gaadiidkiisi iyo seegtiisi iyo faras ninkii leh iyo ninkii dhar qabiil isagaa qaadan jiray markii dagaalka la gaaro dadka ciidanka kale waxaysana haddii loo helo meesha ay alaab u baahan tahayna waa la waa la qaadi jiray haddii kalena walaa cala aladiina idaa maa atawka litaxmilahum qulta laa ajidu maa axmilukum calayhi bay ahaan jireen dadka qaarkii uhari jireen masalada labaad fii sabiili illaahi waxa uu ku fasiray khuzaada inay yihiin jihaadka ku jira waana qowlu jamhuuri ahli lcilmi raxmat ullaahi calayhim laakiin masaladu itifaaq maaha culamada qaar baa waxay qabaan fii sabiil اlaahi waa almasaalix اcaama oo dhan wey wixii danta guud ee diinta nusradeeda iyo tamkiinkeeda gelayo o dhan baa fii sabiil اlahi la yihahda waxaa kamida dacwadii waxaa kamida masaajidii waxaa kamida waxaasoo dhan baa ka mida wixii aan dan koox iyo qola khaasoo ahayn ee danaha guud gelaya zakada waa lagu bixin karaa wey culamada qaar baa kutub ka qoray labada dhinacba fii sabiil illaahidan jihaadka keliya in loo jeedana oo qowlka jamhuurtana rag baa kutub ka qoray in wujuuhi lbiri waalkhayri oo dhan loo jeedana dad baa kutub ka qoray marka qowlkaa jamhuurta ay mareenna asal muctamad uu leeyahay qowlka ragga kale ay mareenna asal muctamad uu leeyahay wixii soo hara waa u tarjiix kee waa raajixa waxun baan ka ishaari labadaba mid waxay yidhahdeen curfiga qur-aanka haddii fii sabiil illaahi la ilaaqo jihaadku ku dhacaa walidalika iyadoo fii sabiil illaahi wax kastaoo khayra uu soo geli kara luqad ahaan ama cala lmacna alcaami ahaan haddana qur-aanku curfi buu leeyahayo lafdigan sida gaalibka ah fi jihaad fii sabiil illaahi iyo gazwiga loo isticmaala iyo husaada aswiga maadaama aalibka curfiga qur-aanku yahay aalibkii un baynu raacin muctamadka halkaasay ka duureen ay ka inilaaqeen qolada kalena waxay ka intilaaqeen taa ma diidanin in curfiga caankaasaaya laakiin waxaanu haynaa dee adilo khaas ahoo inaan curfigii khaaska ahaa loo jeedin zakada ee wax ka caamsan loo jeedaan haynaa dalaail baan haynaa fii sabiilillaahidan inaan tii qaswigeed keliya loo jeedin ee waxyaabaha kalena ay soo gelayaan dalaailkii labaan ka sheegaynaa mid waxay yidhaahdeen nin baa ku nadray xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam hal uu lahaa iyo neef gaadiid oo geel ahaa inuu fii sabiilillaahi buu ugu nadray bay waay tii warniha waan xajinayaae hashanaan ku xajiyaysin markaasuu wuxuui kuma siin karo oo fii sabiili illaahi baan ku nadray waxay tihi xajka laftiisu fii sabiili illaahi inuu kamid yahay isi waa la isqabsaday nabiga ala sala sal l slam markaasuu yihi nabigu sadaqat fa ina alxaja min sabiili illaahi runteedu way gabadha way kaa haysaa buy xajku min sabiili illahi uu kamid yahay waxaada sabiilka ilaahay oo qusaadii aan ahayn oo xaj lagu daray sooma ah ko mid labaadna waan haynaabay dheheen oo maxaad haysaan waxaan haynaa bay yidhaahdeen nabiga ala xilligiisii laba nin oo walaalo ahaa ilma adeer ahaa waa kay khaybar tageen beertay kala dhaqaaqeenba mid qaylu maqlo waa soo ordayo ninkii oo gawracan buu yimid awal xadii qisa fi lqasaama waa kii la isku qabsaday reerkiisii waxay dhaheen dayaa kaloo dilay nimanka reer yahuudin baa dilay yahuudna waxay dhaheen maanan arag maanan urin hana lagu soo caddeeyo nabigu reerkiisi wuxuu yii kontan dhaarood ma dhaaranaysaa yahuud inay dishay waxayna saan uu dhaaran ma baanaan arkaynin waxaa la yidhi yuhuud haydiin dhaarato waxay yidhahdeen qolo ilaahay berisa dhaartooda saau rumaysanaynaa ma kuwanaan dhaartooda aaminaynaa xaaladdu nabigu markuu saa arkay ninkii magtiisii ibilu sadaqu ka bixiyey fawadaahu bimiatin min ibili sadaqa geedii zakada buu magtii ninka ka bixiyey kaana fii sabiil llaahi ma ahayn biilale oo nin magtiisii dad dileen oo ciddii dishayna aan lahaynin nabiguna uu diigiisi inuu hadow ka dhigo la qumanaan weyday geedii sadaqada mag baa laga bixiyey kowdhe fii sabiil llaahi xajkiina waa lagu daray waa laba kala nooc magtii iyo fii sabiil llahi maxaa un jamciya wujuuh lbiri waalkhayr ay leeyihiin warma intaaso dhan ku dhaqaajiya ala kulli xaal labadaa ad adii labadaa xadiid way asixeen midna waaba saxiixayn kaba fi aiixwadaawey maata min ibli sadaqati waa fi saxiix kan kalena waa xadiid isagana saxiixa ninkii xaaskiisana xaas umu uliq iyo abu uliq baa la kala dhihi jiray riwaayadka qaarkoodna umu caqilin bay leeyihin labadaas bay iyagana cuskadeen jamhuurtu sidan shaaficiyda tiri bay mareen wejkaana waa ictimaadeen laakiin qowlkan kalena waa jira ilaa hadda wadaadadu labadii bay uqaybsan zakada masaajid ma lagu bixin karaa maya wahum fii sabiili llahi buu taagan yahay isago ma lagu bixin karaa haa waad ku bixin kartaa masaajid wujuuh biri oo dhan baa fii sabiili llahi soo gelayuu taagan yahay halka ikhtilaafkii la khilaafay baa su-aalo badan oo zakada meesha lagu bixinayo haddii uu ku yidhaahdo waxaan cusaad iyo jihaad ahayn baa lagu bixin karaana de fii sabiil waa caam buu qabaa hadduu yidhahda laguma bixin karo fii sabiil lahi khaas ku tahay ee qowlka jamhuurtu qaba asaaminu qolada sideedaad ibnu sabiil qofka musaafirkaa wey wahuwa musaafiru waa qofka musaafirka almujtaazu bina dadkeena zakada bixinaya ina gudbaya qof inala degay maaha waa qof safaroo ina maraya aw ilmunshiu lisafari ama qofka safarta bilaabaye doonaya inuu safre amba baxee fii gayri macsiyatin waxaan dembi ahayn u nin safraya oo dembi meel ahayn u way nin tahriibaya oo yurub u tahriibaya maaha kaasi kale lama sii karo waayadee safar macsiya way meesha aaditaankeedu ninkii arkay baana garanaya fa nafaqatan baa la siinayaa waa markuuban gaadiiduu fuula maca alxaajati baahida haddii uu qabo hadduuba gaadiidkii gaadiga isaga wato shidaalku ka go-ayna de shidaalkaa loogu shubaya haddiiba gaadiid caam oo baxaya jirana de looligaa laga bixinaya haddaan meesha gaadiid caama jirinna si kaloo isku marana ayna lahayna de gaadiidku waddada ku maraa la siinaya wain kaana lahu habal ahaada fii beladihi magaaladiisa maalun xoolo magaaladiisa xoolaba ha u jiraan waa saxoolihiisa tusan gaari karin hadda innaga wax badan waxaa fududaysa ambaasihi wa lamida war igu soo shuba laakin hadday baadiye joogaan see la yeeli ninkana magaaladii wuxuu sii biisha mahayo hayo wuxuu kusii joogo looj ku seexiya albeergana maba hayaba raarihiina meeluu kala xiriira mahayo hayo ama wuxuu ku gaaraaba ma kolba dadkaasaa xaajada iyo baahideed u ka maalmi karayo in kala qadaraya waman fiihi sababaani qofkii laba sababood leh waana faqiir waana masaafir lam yucta lagu siin maayo ilaa biaxadihima midkood marka xilligan zekada la siinayo labadii midun baa lagu siin laakiin ninka haddaad tiraahda waa faqiir siin waa ibnu sabiile sii ibnu sabiilnima kusii waa aalib haalibnimada kusii waalcaamiliina calayhaa weeye kusii afar saami baa siisa ninkii soo maaha si u dardar lama ogola hal saami buu hal sabab buu kusoo ka shaqateegi karaa oo qaybta ku iman karaa sanadka dambe sabab kale ha ku yimaada aduu rabo ama meeshan wax lagu qaybinaya hal sabab buu ku tegi karaa intuu tago meel kaleo zake laga bixinayo taga sabab kale waa ku geli karaa laakiin halkan meel kaana kusi kaana kusi kaana kusi lama ogola famataa wujidad goortii leela haadihi asnaafu sinfiyadan sideeda fii beledi lmaali xooluhu meesha ay joogaan fa naqlu zakaati in la raro ilaa gayrihaa meel kale xaraam weye xaraam weye walam yujzihi kaana gudi maayo kaa bixin mayso wuxuu ku leeyahay zakadu asalka waxaa iska leh meesha maalku jooga dadka jooga nabiguna wuxuu yihi tukadu faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min agniyaa'ihim faturaddu fii fuqaraa'ihim dadkaa laga qaadayaa xoriyaa lagu celinaya markii xilligii dambe loo dilay rag zakada soo ururiyo xilligii nabiga ururin jirayna ninkii oo laafiyoonayo labada gacbood lalminaya iska yimid wara way zakadii lagu diray walilmaali arsaltani xooleed ii dirtay bu yidhi aadnaahaa min xaydu kunaa nakud wawadacnaahaa xaydu kunaa nadac masaliyadan ka qaadi jirnaan ka qaadnay fuqaradii a joogtayna waanu uqaybin maxaa rabtaa oo kale laakiin taa keliya maahayn xilligii nabig ala slam intii zakada laga soo qaaday in loo keenana way dhici jirtay walidaalika ibnu lutayba nabigu markuu diray waa kii xoolihii keena yihi haadaa lakum wa haadaa li inta waa inti idinka la idinsoo siiyey intanaanaa laysoo siiyey in la yihi guriga aabba iyo maxaad ufadhiyi weyde annaga mas-uuliyadaan kuu dirnay baad ku ugaarsatay soomaaha wax ku raasatay allaa jalasa fii beyti abi wa ummi maclushaahidkaan rab waxaa weeye haadhaa laku markuu leeyahay waa zake uu soo ururiyo keenay marna meeshaa lagu qaybin jiray dadka qaarna waa keeni jireen marka zakada inla ilaa an yufarriqa alimaamu imaamku inuu qaybinayo zakada maahani falahu naqlu inuu rabo xaq u leh ninka imaamkiihi dadkoo dhan buu ka warqabaa dadkoo dhanna mas-uul buu ka wada yahay ka meesha maalka joogiyo kaan joogi isagoo intuu soo kaxeeyo oo soo qaado meel kale zakadii waa geyn karaa oo ka baahi badan ama ka mudan waa u radi karaa wain kaana maalu hadduu yahay bibaadiyatin baadiya hadduu joogo xoolihiisi baadiya duur bay daaqayaan aw faqfqidat asnaafu ama asnaaftii kulluhaa bibeladihii baa laga waayay ninkan uu joogaayo meel uu asnaaftii ugu qaybin karaba maaha ama meesha uu joogay cid masaakiin iyo dadkii uu siiyuu waayey nuqila waxaa loo guurin ilaa aqrabi baladin ilayhi ma beledka iyo deegaanka ugu dhaweeya dadkii laga helayo baa la geenayaa waayo jaalka iyo dariska baa xaqu biqurbihi dhawaashuhu ku xaqleeya watajibu taswiyatu in la simaa waajiba bayna alasnaafi sideeddii in loo simaa waajiba bikulli sinfin atumun qolo walba sideed meelood bay leedahay ila alcaamila kuwa ka shaqeeya maani faqadru ujratii baa la siinayaa ijaabkii lagula heshiiyey mushaayadiisii inta udhigantaa la siinaya ama haka badta kaba yarate fain fuqida sinfun sinfi kamida sideeddii haddii la waayo fii baladihi magaaladiisa faraqa nasiibahu qaybtiisii wuxuu u qaybinayaa ku kala geynayaa oo ku kala firdinaya cala lbaaqiina inta kale u qaybinaya fa yucii sinfin asubuca buu siinaya aw sinfaani ama laba sinfi baa la waayey falikulli sinfin assudusu haakada intoodii uba haddaba sinaan loogu qaybinaya inta soo hartay saa u qaybigu ku leehy fain qasama maaliku hadduu qaybiyo wa aaxaadu sinfi sinfi kastaba dadka tirada ka joogana maxsuuruuna kooban yihiin dadka fuqarada joogaba waa dhowr qof adigii baa qaybinaya xoolaha lahaa aw qasama alimaamu baa qaybiye mutlaqan iyadoo la kala qaadin dadkii ama ha koobnaadaan ama yna koobnaanin wa amkana alistiicaabu dadkii in la wada gaarsiiyana waa suuragal likasrati lmaali xoolaha badnidooda darteed wajaba waa waajib dadku hadday dad kooban yihiin oo adigu qaybinayso ama waxa qaybinayaba iyo dawladdii ay tahay xooluhuna ay badan yihiin oy wada gaari karaan de xoolahan way ka dhaxeeyeen iyana waa wada baahan yihiin waana u qaybsami karaane waa waajib in la wada gaarsiiyo wainqasama almaaliku ninkii maaligahaa ah baa qaybinaya wahum gayru maxsuuriina dadkiina dad tirsan maaha oo magaalada fuqarada joogta maba la koobi karaaba fa aqalu maa yajuuzu waxa ugu yaree banaan an yadfaca ilaa alaaثatin saddex inuu ka siiyo weeye bikuli sinfin sideedii qolo qolo walba ugu yaraan saddex ka soo qaado ila alcaamila maane fayajuuzu waaxidu hal qof baa ku filan shaqaalihii kasoo shaqaynaya saddex toddobada kale waa inaad qolo walba saddex ka soo qaadaa qolo walbao saddex ka badato aan tira koobnayn sababto waxay yidhahdeen aayadda qur-aanku alfaadu jamci bay isticmaashay fuqaraai masaakiin wاcaamiliin maxaa laha wa fii sabiil الlahi wabni sabiil kuwaan bay raacsan yihiin aqalu jamcina alaaثatu wey marka waxaa la hubay inuu kaa gudi ugu yaraan waa saddex marka biawaail asmaai bay ku xambaar marka wayundabu saf inuu sekada ku bixiyaa sunno ah liaqaaribihi xigtadiisa aladiina kuwaasoo laa talzamuhu aynan ku waajibin nafaqatu nafaqadooda qaraabada iyo xigtada aan nafaqadooda waajibka kugu ahayn mudana zaka dadkii mutaya ah, kuwaasaa ah sunnaa inaad siiso oo ka fiican inaad dadka kala siiso lianna sadaqatun wasilatun wey maxaa ka faa'iidaysanay qaraabada ayna nafaqadooda kugu waajibin inaad siin karto xadiidkii cabdillaahi bni mascuud iyo xaaskiisa zaynab cabdillahi bn mascuud ninka faqiir u ahaa xaaskiisana way shaqaysan jirtayo waxoogay xoola ay lahayd maalinkii dambe wuxuu yidhi de sadaqadaada nasi aniga ilmahagaaba u baahani waxay tiri de idinka miyaa idin siin karaa markaasuu yihi ha markaas xataa nabigaan soo weydiin haddaan idin siin karo idinku baxayso waan idin siin way soo tagtoo nabiga ay u timid alayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahi sadaqa inaan la baxaan damcay ibn mascuudna wuxuu yihi annagaa mudan anigana saasaan kuugu imidoo maxa ma ku sadaqaysan karaa bay tiri markaasu wuxuu yihi runtii weeye zawjuki wa axaqu man tasadaqti calayhi ninkaaga iyo ilmahaaga baa ugu xaq badan cidaad sadaqada ku bixiso xaaska haddaba ninkeedi iyo ilmeheeda sadaq nafaqadoodu waajibkumaha waa kii qaraabadeedii wey haddaba qaraabadaada aan nafaqa kugu lahayn sadaqa inaad ku bixin karto iyo iyagu inay u mudan yihiin ba waa laga qaatay walidalika haddii lagu yihaahdo hooyadaa zakada ma siin kartid laakiin soddonda waad siin kartaa sax wey haddii lagu yihaahda ilmahaaga ma siin kartid laakiin abtiyi adeer waad siin kartaa iyagaa mudan qaraabaa nafaqa kugulahayn wey ilaa akiri baabu nafaqadan utegi doonaa talmiisa dadka wa an yufariqa inuu qaybiyaa sunaa calaa qadri xaajati hadba baahidu intay tahay fa man yaxtaaju ilaa miati maala qofkii boqol u baahnaa wuxuu siin qadra nisfi man yaxtaaju miatayn inta uu siinayo qof laba boqol u baahnaa nuskeed qof walba baahidiisa aad eegi baahidiisa intaad kan ka siisa hadaad kan boqolkiiba konton baahidiisa siiso kan kalena boqolkiiba konton baad siin kii boqol u baahnana konton sii kii laba boqol u baahana markaa boqol sii wey marka baahidooda percentage boqolkiiba intaas siman usii wey saasay cadaaladu ku iman laakiin nin kun ubaahanna boqol shilin baan siin ninkii boqol shilin ubaahanana boqol shilin baan siin sax maaha midna baahidiisii oo dhan baan siisay midna wax meel ka gelaya maanan siinin kan hadaad boqol siisay kana kun inaad siisa kan hadaad baahidiisii konton siisay kana shan boqol waa inaad siisaa baahidiis kan hadaad nus siisa kana nus sii kanaad boqol kiiba soddon siisa kana boqol kiiba soddon sii sidaasaa wanaagsan buu leeyahy walaa yajuuzu ma banaana an yadfaca likaafirin gaal inuu siiyo waan soo marnay oo zaka sideedaba gaal lama siin karo faqiirnimo looma siin karo miskiinnimo looma siin karo agtooda loo mari karo nabigu markuu y tuukhadu min akniyaaihim faturadu fii fuqaraaihim damiirku muslimiintu ku dhacayaayo muslimiintaa loo jeedaa bay yihahdeen walaa libani haashimin wa bani lmualib xalay baan soo marnay lama siin karo aalubeytka zakada uma banaana walaa liman talzamuhu nafaqatu qofkay nafaqadiisu waajib ku ahaydna zaka ma siin karo ka zawjatin wa qariibin sida xaaskaaga iyo qariibkii ilmaha dashay iyo waalidkaa oo kaleeta ay kamid yihiin oo waajibkii nafaqaadkee lagu lahaa sakadaadi inaad isaga isaga bujisaay de baahidaadaad ku gudatay waxaad i waajib kugu haya danahaagii baad sakadii ku qabsatay xaqu lmasaakiin in la siiyana way ahayd walow dafaca zakada hadduu bixiyo u dhiibo lifaqiirin buu dhiibay qof faqiira wa sharata wuxuu shardiyey an yaruddahu calayhi inuu ku soo celiyo min daynin lahu daynuu ku lahaa calayhi faqiirka aw qaala uu yidhaahdo jacaltu maalii maalkayga waxaan ka dhigay fii dimmatika adiga aan kugu lahaaye daynta ahaa zakaatan baan ka dhigaye fakuduu u qaado lam yujzi labadaa midna ma gudayo daynkaad ku lahayd zaka uma bixin kartid waayo zakada waxaa la dhiibayo waa waxayna ijaab iyo qabuul iyo qof bixinaya iyo qof guddoomaya u baahan dayntu ninkan adna wax maadan bixin isna waxma guddoomin cala alhawa weel maran iyo gacmo faaruq isu dhiibteen dayntaydii zakada ugo lama ogola marka saas darteed inta daynta kaa maqanad kala dahay dadka aan waxaysanin sanadkan zakada uxisaabi lagaa dib kala hadaysataa zakada laga rabaa waxaa kaloo la diiday inaad shardi uga dhigto zakada intaasaan ku siin de waa inaad daynkayga isbixisaa diidadaana waxaa qayb ka ah nabigeena calayh salaatu wasalaam waxaad bixisay inaad ku noqoto waa diiday oo wuxuu ku tilmaamay kalkalbi yaqiyu fa yacuudu fii qayi xataa naagtaad zaka u bixisay inaad soo gadato lacag kala baxda lama ogola cid kale ha qaadato maxaa la diidayaa waxaa la diidaya sekadii musuq maasuq inay gasho ficlan wayna gashay waxaan garanayaa rag geel layahay ku dhowr neef oo geela zaka u waajibtay de nin geel lahe dhowr neef zaka ugaba baxdee wadaadkaa loo imanaa sheekh saddex geela intisaa ka waajibtay saddex qaalmoodaa ka waajibtay afaraa ka waajibtay sheekh hadii intaa igama wada baxdee waan ku guddoonsiine de wax igu soo celi iyo waa yahay uu tegayo afartii baa la guddoonsiin mid buu la haray saddex uu ku celi heshiiskaa saas aha in badan baa arkan cada iyadoo dhacaysi raggii sameeyeen in badan baan garanayaa in badanna nolol baan ku oga oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel qaar daan magacaabo qaar baa garan lahaa lakin las waa laisqabsan marka waxaan uga jeedaa musuq maasuqaa lama ogola xoolahan haddaad bixiso waad bixisay waa xaq lagugu lahaa qofkan miskiinka inaad shardi uga dhigaysana wain kaana duu cusratin fanadiratun inaad ka sugtaa lagugu dhahaa fanadiratun ilaa maysaratin intuu ka helay inaad shardi uga dhigtaay lama ogola waayo xilligaa shardi uga dhigayso taa sugitaan buu xaq kugu leeyahay tanna waa waajibku lagu lahaay oo baxaya ama ku noqoshada laguma ogola wain dafaca ilayhi hadduu siiye miskiinkii uu sakadii siiyey biniyati an yaqdiyahu minhu isagoo niyada ku haya inuu daynkiisa ka guto aday niyadaada ku kooban tahay oo waxaa tiri zakadan hoo niyadaadana waxaa ku jirta markaad siiso aada faraqa ku dhigta zakadii way asaxaysaa markuu guddoomeynay isagaa leh inuu ku siiyey inuu ku diidana xor buu yahay ila marka horeba shardi kumuusan qaadanine taadi waan ku keeni doonaa hadda ma haye marka haddaan isku soo noqonna waa ku dhihi karaa mar haddaadan shardi ka dhigin acmaasha daahirkaana wifqa sharci ay tahay adi niyadda wax kugu jira iyo camalkan qabdiga iyo xuquuqda kale ay ku tacalluqayso waxba ma saameynayo masaa'ilka niyada acmaasha badan ayna saamayninna way fara badan tahay axkaamu niyaad kutubta culimadu ka qoreen bay ku faahfaahiyaan aw qaala ama wuxuu yihi iqdi maali maalkaygii gud liyucطiikahu zakaatan aan zakaada kuu siiya ama ninkiibaa kuusoo doonta o nia zakaysiibe horta xoolahayga iska bixi baa tiri aan zakada kusiiya iyagaan zakada kusiina keen baa tiri kuig horta taa way banaantahay dhib ma laha hadduu xoolaha isagoo ku siiyana de zakada bixin ama isaga siisay ama u diidayaa hadduusan hayninna kalo sakadii waad bixin doontaa miskiinka lunbaad siin oo zakada kugu baaqan mayso waxaa kala duwan waan ku siinay iisoo celi iyo aan ku siiye xoolahayga keen halka hadduu xoolo soo helo oo uu kuu keena xaqaagi wuu baxay zakadaadi ama isaga si ama qof kala siiyadho aw qaala almadyuunu ama isagii ninkii daynta qabay baaba yidhi oo bilaabay actinii zakadaysii liyaqdiikahu aan kuu guday o ni zakadiisii isagaaba keenay dayntaadii aan iska bixiye zakada istijaaza way banaantay walaa yalzamu kuwaajib ma aha alwafaau bih inuu ofiyo oo markaad siiso deenkaaga u kusiiya waajibkuma aha sababtaa weli waa faqiir fanadirat ilaa maysarat intiina weli way taagantahay wazakat lfiri zakat lfiriga fii jamiici maa dakarnaahu intaan soo sheegnay oo dhan ka zakaati maali xoolaha zakadoodii lamid tahay min gayri farqin wax la kala qaadaya ma jira sideetan sinfibaa mudan sidaasaana loo qaybinaya falow jamaca jamaacatu hadday jamaaca dhani isu keenaan ay ururiyaan firatahum sakaatu fitrigoodii ay isku dhex dalaan oo wafaraquuhaa ay qaybiyaan aw faraqa axaduma mid kamida uu qaybiyo biidni lbaaqina kuwa kaloo isna u wakiishay jaaza way banaanta akaatfir akaamta hora uga socdalay utundabu waxaa sunna ah sadaqatu taawuci sadaqada sunada fii kulli waqtin baa kuwaas ka dhamaynayna insha allahu tacaala xogay yar yar adkaysta waxaa sunna sadaqatu taawuci sadaqooyinka sunada ah kulla waqtin xilli kasta waqti kastood awoodo sadaqooyinka sunada inaad la baxdo waa lagaa doonayaa wa fii ramadaana bisha ramadaan gaar ahaan iyo wa amaama alxaajaati iyo xilliga baahidu ay taagan tahayna way sii fadli badan tahay bisha ramadaanna nabigaaba la tilmaamay calayhi salaatu wasalaam wa kaana wakaana fi ajwada ma yakunu fi ramadaan wuxuu ugu deeqsiisanaa bisha ramadaan xiina yalqaahu jibriil bisha ramadaan sinfaaqa lasii bixiye badani uu kasii fadli badan yahay bilaha kale wa amaama alxaajaati markay baahi taagan tahay oo xaalad ay jirto oo abaaro ay jiraan oy dadka masaa'ib ku habsadaan xilligaas oo kaleetana way sii fadli badan tahay wa kulla waqtin waqti kasta iyo wa makaanin makaan kastaoo shariifin fadli badanna aakadu way sii adag tahay sadaqadu waxay ku fadli badnaataa bifadli zamaanihaa aw bifadli makaanihaa haddaad maka iyo madiino joogto fuqaradeeda iyo masaakiinteedaa kasii fadli badan fuqara iyo masaakiinta kale bisha ramadaan iyo awqaadda fadliga badan inaad sadaqo la baxdana way ka fadli badan tahay awqaada kale waktiga xaajadooda waa ka fadli badan yahay awqaada kale walisulaxaai wa aqaaribihi dadka saalixiinta ee suusuuban iyo aqaaribihi iyo wacaduwihi ninkay isnacab yihiinna baa oo minhum kamida baa sii fadli badan dadka wan wanaagsan inaad siisaa ka fadli badan dadka xunxun iyadoo muslim yihiinoo ku baxayso qofka qofku ilaahay uga sii dhow yahay masaakiinta baa kasii fadli badan cashada waana soo sheegnayo xadiis nabig ala slam yii laa tusaaxib ilaa mumina walaa yakul maalaka ilaa taqiyun washamatir waa xasan uu leeyahay oo abi saciid alkhudri laga wariyey baa loo daliishaday aqaaribtan axadiidkan soo sheegnaya qaraabaduna sadaqatun wasilatun ya yidhi laba weeye dadka kalena sadaqatun keliya weeya daliila qofka isku xun tihiinna de muslimiinta dhexdooda madmadowga in laga bixiyo la rabo bay qeyb weyn ka qaadataayoo xadiidka abi hureyra waa kii ahaa tahaadu taxaabu hadiyad isa siiya waad jeclaanaysaan xooluhuna qalbiga waxaa ku jiray ka saaraan qisadii safaan ibn umaya waynu soo marnay wa biatyabi maalihi afdalu xoolahaaga kuwa ugu fiican baana fadli badan lan tanaaluu bira xataa tunfiquu mima tuxibuuna aw daliila wayaxrum waxaa xaraama atasaduqu inuu sadaqaysto bimaa yunfiquhu wuxuu ku biili lahaa calaa ciyaalihi ilmihiisa ilmihii oo gaajaysan maanta inaad baahi u dhigto ood wixii aad ku waajibkii ku bixin lahayd tatawuc u bixisa lama ogola hadday istacaarudaan waajibkii infaaqa ahaa iyo sadaqa tatawuca qudima alwaajibu farducaynkaa la hormarinayaa walidalika nagas naftaada ka bilow reerkaa ha ku xejisii kadib dadkii xaqa kuu lahaa kadib qofkaa doonta waa ki yihi nabigu sala allahu alayh alih wasalam aw yaqdii bihi uu ku gudi lahaa daynahu lxaal dayn xilligeedii la joogo inaad tiraahda waan sadaqaysan waxaad ku bixin lahayd dayn hadda taagan tahay oo faraqa lagu haysto dadkii lahaa xaqoodii la joogo inaan sadaqa iyo ula bixi tiraahdo iyadana ma banaano uyundabu waxaa sunaa bikulli maa fadula wax kastaoo kasoo hara in sabra hadduu ku sabri karo cala alidaaqati ciriiriga wax kastoo daruurigaaga ka hara inaad wada bixisood isdhaafisaa fiican haddii intaa yaree baahidaada daruurigaa waxa ka soo haraya ciriiri badan bay leedahay aada sabri karto nabiguna alay slam waa ka yidhi afdalu sadaqati jahd lmuqim sadaqa waxaa u fadli badan qof wax yar waxba haysanin wuxuu isa soo dhibay waxaa kaloo ilahi subxaana watacaala yidhi wayuiruuna calىa anfusihim walow kaana bihim khasaas isagoo gaajaysan buu dad kale iska hormarinayaa haddaba haddaad ciririgaa ku yar sabri karto saasaa fiican qofkaan ku sabri karinna inuu iska haystaa fiican culimadu waxay isku khilaafeen mujaada musaajalaad dheerna ka dhex mareen almufaadala bayna alghaniyi shaakir waalfaqiir saabir sadaqada ninka can dahri hina nabigu marlawajuuxu aqbalu sadaqati ma kaana can ahri hina waxaad ka maarmi karta wy marna wuxuu yihi afdal sadaqati jahd muqim abubakarna xoolihiisao dhan markuu u keenay uu ka aqbalay nin wax loo ururiyo marihii qaar sadaqaysa warqaadu yihi u canaantay habixinina waxay lahaen bixasabi iimaani shaksi wey qof waxaa aan hadhow qalbiga u taagaynin oo wuxuu bixiye aan midaamoonaynin oon hadhow ajirkiisii shalayti iyo nadab ku baabi'inayninna waa bixin karaa qofki inta wuxuu bixiyo hadhow dhihi maxaa ruxisay nin baa laga sheegay hore u sheegay masaajid intuu yimi baa sadaqa laga ururinayaa qalbigiisu yaraa dabcay xoogay bixiyey hadhow markuu tagay xaafaddaa la yar canaantay markaasa keligii baa isku calaacanaya bal inaan balaayo qabo markii wadaad hadlu baan burburoy markii waxaa la bixinayaan baan buroy jeebka baan gacanta kula dugina bale ninkaan qaba ah maxaa marka horebayge jeebka maxaan gacanta kula ordaa haddaa hadhow saan dhihi doonto markana can dahri weye waxaana ka maarmi karin ha bixina waayo akharana ajirkii waa kaa buray addunyadiina waa ku dhaafay haddii aad ka sabri karto iimaankaa adag yahayna de wayusiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasatu noqo wayukrahu waxaa karaahiya an yas'ala inuu qof weydiisto biwajillaahi wejiga ilaahay ayra aljannati waxaan janno ahayn ilaahay wejigiisa la weydiisto wuxuu daliishanaya xadiid daciif o karaahiye wuxuu u yihi xadiidkaa daciifa xadiidka daciifka hadii la acmaal waa lagu camal fali manhiyaadkiina qismu karaahiyaat buu gelaya laga fiican laa yusalu biwaji illaahi ila ljana xadiid imaam abu daawuud iyo keyrkii ay wariyeen weeyo waxaa waaya nin majhuula nin majhuula waxaa le nin daciif xifdi ah ku jiro xadiidkaa waa daciif laakin karaahiyada saasay u daliishadeen waidaa sa'ala saa'ilun qof hadduu kugu weydiista biwaji illaahi shayan shay ilaahay wejigiisa ku weydiistana kuriha radduhu in la radiyo oo la diido oon wixii la siinin karaahiye wayadana qofkii hadduu isagu tii ku dhaco oo wejiga ilaahay waxaan janno ilahay baa la weydiistaa wejiga ilahay wax kugu weydiistana iyadan inaad siisaa fiican nabigeena taa way ka sugan tahay sala allahu alayhi wasalam waxaa la weydiiyey wuxuu yihi ukhbirukum bishari nnaasi dadka qofka ugu dhibxuun maydin sheegaa waxaa la yihi nacam ya rasuul اllahi wuxuu alladii yus'alu biاllahi caza wajala walaa yucti ku ilaahay magaciisa lagu weydiistay waxba bixinin waxaa kaloo nabigu alayh salaatu wasalaam uu yihi ilaahay qofka idinku magangala faaciilu waman sa'alakum biاllaahi faactuuh waman dacaakum faajiibu qofka ilahay wax idinku weydiista siiya qofka ugu shar badan dadkana waa qof ilahi intii lagu weydiistay aan diiday oo aan bixini wey dabcan dawaabitay bay leedahay shuruudeeda meesheeda walmanu in lagu gallad sheegta bisadaqati sadaqada xaraamu weeye wa hawaabahaa hawaabkeedana waa burinayaa ilah ba laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waladaa mani gallad sheegadku soo anigii kaa ku siiye soo anigii kaa kuu daray so anigii waxaa bixiyey hebel intaasaan siiyey oo ninkii soomaalida sheegi jireen reerkii xalkii degan yahay meeshii wax laguu qalay isbaa ku sheeken jireen oo kale mani wey aladaana waay culimadu manigu ada waalayahay laakiin markii laisu keenay waxay qaar yidhaahdaan afxumada iyo erey xun raacintiisa wey ho kugo imaankaa laguti saanbuusoo taagan yahay naftu noo keenay hanagu soo noqonin te hadallada inaad ku dartana ilaa ajir wey ajirkaagana way gurin xolihii aad bixisana cudad iyo xumaatun bay raadkooda kaaga tegin markaas kudan subxaanka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk